الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ميمونة زوج النبي نبي xaaskii sahyd sal ه lay وsلم أna فأرة jiir ama deeli ayaa waqac dhacay fii samin subag dhexdiibu ku dhacay famaatat markaasay ku dhimatay fiihi subagii dhexdiisa ku dhimatay fasu-ila waxaa la weydiiyey annabiyu nabiga sal alay wasalam canha xaggeeda waa la warsaday hagaajiya dhaqolihii oo qoladii maamulka ah ama gudaha soo gala alquuha tuura jiirkii waa alquuhaa jiirka tuura iyada iyo wamaa xawlahaa waxaa reeraheeda yani iyadana tuura subaga wixii jiirka hareerihiisa ana la tuura wa kuluuhu cuna inta soo hadhayn wa kuluuhu baaqiga cuna rawa waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey wa zaada wuxuu ziyaadiyey axmedu axmed wnasaa-iyu iyo nasaa-i wuxuu ziyaadiyey fii samin subag jaamidin oo ingegan xadiidka qeybtiisa hore oo bukhaari uu soo saaray isaga sugnaantiisa hadal kama joogo laakiin siyaadadan dambe ee axmed iyo nasaa-i ay siyaadiyeen oo subagaasi inuu ahaa subag fadhiya subagainkana waxaa laga wadaa subag fadhiyo markaasi aan saa'im hayn aan markaa shubmaynin siyaadada macnaha sheegaysaa axmed iyo nasaa-i yaalyaalayani la gooni noqday bukhaarina wuu ka jeegsaday oo ziyaadadaas ma warin maxaa yeele agtiisa shaad bay ka tahay waa daciifa waana sidaa bukhaari u marayo ziyaadadaasi sax maa waxaa la keliyoobay alimaam cabdiraxmaan ibnu mahdi imaam min aimati naqdi buu ka mid yahay laakiin wuxuu khilaafay ardadii kale ee zuhri oo xufaadooda kana badan ayuu khilaafay sidaas daraaddeed baa ziyaadada waxaa ku xukumay shuduud iyo bacfi alimaam ibn cabdilhaadi ibni xajar laftiisa bukhaari laftiisa sida laga fahmayo baabayntiisa ziyaadada buu ka xukumay ayuu baabeeyey alimaam buhaari caleyh raxmat ullah fii saxiixihi baabun ida waqacat alfaratu fi sami aldaa'ibi waaljaamid wuxuu baab u yahay hadday jiirku ku dhaco subaga shubmaya ee dhalaashan ama subaga fadhiya hadday ku dhacdo markaasu wuxuu keenay xadiidkan isagu u wariyeen ziyaadada wadan marka buhaari caleyh raxmatullah ziyaadadaas agtisa shaad bay ka tahay waana siday rajaxayaan culimadaas shuhuudkeeda waxaa kaloo rajaxay ziyaadadaasi inaysan xadiidka sugnayn asheikh alalbani caleyh raxmatullah kamaa fi silsila daciifa mujaladka afraad sabxada afartan iyo koobaad marka ziyaadadaas axmed iyo nasaa ay soo saareen fii sannin jaamidin ma sugna waa ziyaado daciifa dacfigeeda sababtiisuna waa shuhuud iyo mukhaalafo wey ayb xadiidku wuxuu ku sugan yahay qeybtiisa horo iyadoo la kala qaadin subaggu miyuu fadhiyey mise wuu dhalaashanaa iyadoo la kala qaadin ayaa sidaa isagoo u dulduban buu xadiidku sheegay inuu jiir ku dhacay xukunkii markii nebiga la weydiiyeyna wuxuu xukumay jiirka iyo wixii agagaarkiisana iska tuura waxa harayna cuna cumuumka xadiiska hore waxaa galay marka subagga shubmaya ee dhalaashan iyo midka fadhiya ee jaamidka ah labadaba inta jiirku ku fadhiya unbaa la tuuraya waana sida bukhaari baabaystay daahirka xadiiskuna ku xadiy aana ma kala faslin ma kala qaadin oo muusan yani tafsiilinin maadaama riwaayada tafsiilisin la daciifiyey waxaa soo hadhaysa subankaasi ama ha ahaado mid fadhiya ama mid dhalaashan oo shubmaya ha noqdee xukumku waa isku mid sidaasuu xadiiku kutusaya markuu saa'il yahay meesha jiirku ku jiro ayaa inta la qaado qaado la qaado baa isagiiyo inta agagaarkiisaa laysla qaadaya la tuuraya subaka intiisa kaleetana wax way waa la isticmaalay waa u koogi doonaa faahfaahinta ka siiya an abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goorti waqacad ay dhacdo alfa'ratu jiirkii ama dooligii fii sammi subaga dhexdiisa markuu ku dhacdo fain kaana hadduu yahay subagaas jaamidan mid ingeganoo fadhiya fa alquuhaa tuura jiirka iyo wamaa xawlahaa wixii hareeraheeda ee wa in kaana hadduu yahay subaggii maa'ican mid dalaashanoo markaa shubmayo hadduu yahayna falaa taqrabuuhu haw dhawaanina isagoo dhanka durka markaas waa wada nijaasoobeen rawaa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuud iyo abu daawuud waqad xakama wuxuu ku xukumay calayhi xadiidkan korkiisa albukhaariyu bukhaari wa abu xaatim alimaam abu xaatim araazi bilwahmi ismoodsiis bay ku xukumeen xadiiska yani tafsiilka sidan in loo kala qaado waa ismoosiis bay dhaheen ka dhacay ruwaadda nin ka mida ah. marka waa daciif wey macnaha ismoosiis haddaad maqasho bimacnaa nin baa ku khaldamay ayb xadiidka sidaa waxaa ku xukumay inuu daciif yahay sidan markuu tafsiilka iyo kala qaadidii ugu jirto bukhaari iyo abuxaasim waxaa sidoo kaleeto raacsanoo ku xukumay alimaamu tirmidi ibn lqayim aljawziya sheikh albani iyo keyrkood marka waxay leeyn xadiidkan waa daciif dacfigiisuna waxa weeyaan waa ismeysiis oo in la kala qaado subagu markuu fadhiyo iyo markuu dhalaasho yahay waxaa la keliyoobay nin la yidhahdo macmar ibnu raashid oo asxaabu zuhri ka mid ah, zuhri ardadiisa ka mid ah. macmar ibnu raashidna waxaa la yidhaahdaa lahu aqaaliid gasas buu leeyahay akhtaa buu leeyahayo ardada zuhri ragga maqaamka sare ku jira oo safku faraha ma aha zuhri markuu ka warinayo wuu khaldamaa saas maana inkastoo imaam uu yahay haddana wuu khaldamaa wuxuu khilaafay rag ka xoog badan marka oo zuhri ardadiisii oo xadiiska wariyey oo uu ka mid yahay imaamu daari ilhijra imaamu maalik uu ka mid yahay sufyaan ibnu cuyeyna oo uu ka mid yahay awsaaci rag marka uu muqaawamayn kara maaha bal macmar laftiisa baa waxaa laga wariyey riwaayo waafaqsan xufaadaa kale waafaqsan marka shaki male tafsiilka noocana waxaa ku gafay macrab macmar ibnu raashid intooda kale mayna tafsiilin xadiidkee si duuduuban bay u sheegeen ama sudugaasi ha dhalaashanaado ama ha fadhiyo nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam wixii hareerihiisaana tuura isagii wixii hareerihiisa inta kaleetana cuna kuwa la kala qaadin amaa tafsiirkiiyo kala qaadiddu waa ismoosiis ziyaadada hore ee xadiiska maymuuno ku jirana waa daciif kan dambe sidan u tafsiiriyeyna waa daciif maxaa inoo soo hadhay marka xadiidkii maymuune horaa basaa inoo soo hadhay waxa kaloo dhan waxa weye muxuu ahay meel iska dhig ayib saas daraadeed ninka xadiidka uu ku wareegayo oo zuhri ah ayaa imaam buhaari aleyh amatlah fi saxiixi wuxuu kusoo guuriyey annahu kaana yuftii bicadami tafsiil inaan la kala qaadin subaga kiisa dhalaashan iyo kiisa fadhiya waxaa fatwoon jiray alimaam zuhri oo ninka madaarulxadiid muxuu ahaay uu ka wareegaya xadiidka fiqigiisa laga qaadanayo waxa weeye in xadiiska hore maymuuna waxaa laga qaadanaya subaga haddii uu ku dhaco xayawaanaadka mid ka mida oo uu ku baktiyo hadduusan ku baktiyinoo intuu ku dhex dhaco isagoo nool laga saaro ama uu ka baxama taa dhib male taa iyada ma nijaasoobaya keliga waaxida waa laakiin waxaa laga hadlaya hadduu ku dhex baktiyo waa cayaanka ama xayawaanka ku dhex baktiyana waa inuu yahay mid dhiig leh cayayaanaadka aan dhiigga lahayn ayagu waxay ku dhex dhacaan ma nijaaseeyaan xadiiskii taksigaan kusoo marnay sooma taksiga iyo baranbarada baranbarada iyo waxna aan dhiigga lahayn ayagu hadday ku dhex dhacaan oo ku dhex baktiyaan ma nijaaseeyaan adigu haddaad ka yaqiiqsanayso hawl kale waay laakiin waxaan ka hadlayna ma nijaasooman wey maa ayib laakiin hadduu dhiig leeyahay oo uu ku dhex baktiyayo waxa laga hadlaya xadiidka maymuuna fi saxiix albukhaari marka wuxuu ina tusay ama subaga ama shaygaasi shay shubmaya ha noqdo ama shay fadhiyo ha noqdee xayawaankan ku dhex baktiyey wixii agagaarkiisa unbaa la daadinaya la tuuraya wixii kale waa daahir waana la isticmaalaya sidaana waxaa ku tegey inaan la kala qaadinoo xukunkaa la wada siiyo alimaamu albukhaari baa ku tegey sidoo kaleeto alimaam axmed fii riwaaya ibnu naafic min almaalikiya imaamu maalikna waa laga sheegaa iyadoon la kala qaadin allahuma waxay yidhaahdaan hadduu isbedelo oo urkiis ama dhadhankii ama midabkii isbedelo de markaa waa nikaasoomayaa bilijmac marka laga hadlayo waxa weeyaan waa hadduusan isbedelin intuu agaarkiisa unbaa la daadin ama la tuurayaa inta kalena waa la isticmaalaya waa sidaa sida xadiisku kutusay iyadoo la kala qaado ayib siday u badan yihiin culimadu oo jumhuurtoodu ay qabaan waxa weeye waa in la kala qaado oo hadduu fadhiyana la yidhaahdo wixii hareerihiisii isaga ha la tuuro hadduu dhalaasho oo shubmayana asagoo dhan wuu nijaasoobay hala daadiyo sidaasi waa say culimmadu u badan yihiin waxayna cuskanayaan xadiidkan ibnu cabbaas iyo abu hureera liila xadiidkan abu hureera tafsiilka geliyey bay cuskanayaan waana daciif xadiid mar hadduu daciif yahay ciddii wax ku dhistayna ra'yigiisu waa daciif sooma sida xooga badani marka waxa weeye ha kala qaadine kiisa dhalaashan iyo kiisa fadhiyaba wixii uun hareerihiisaabaa la tuuray see loo tuuraya siduu shee cumar le cumar su-aashu keenay oo see loo tuurhayaa waxaa loo tuurhayaa si alla soo suroobi jirto saas maa ibn cabaas baa la weydiiyey axmed ibn xambal baa wuxuu ka warinaya cabdullahi ibn cabaas radiallahu canhu in la weydiiyey can fa'ratin maatat bi samnin jiid ku dhacay suba ku dhacay ayaa la weydiiyey markaasaa ibn cabaas wuxuu yihi tukhadu alsa'ratu wamaa xawlaha yani iyada iyo waxa hareeraheedaa la qaadaya oo la tuuraya bu cikrima oo ardaygiisa marka wuxuu weydiiyey ina aaraha kaana fi sami kullihi bu raadkeedu subagii oo dhan buu ka dhex muuqdaayo wada ku dhex wada jirtayba subagraadkeedu waa wada gashay oo wada gaadhay marka maxaan kala reebaynaa buu ku yidhi ibn cabaas markaas wuxuu yidhi inamaa kaana wahiya xaya raadkeedu wuxuu wada maray oo wada gaadhay buu yidhi intay noolayd soma laakiin hadday dhimatay wainamaa maatat xaysu wujidat buuri hadday dhimatay meeshay markaa ay dhimatay laga helay ay markaa dhex fadhiday ay dhimatay intaa unbay gaadhay buuri wixii kale yaa kugu yidhi adigu gaadhay ya adigu ma isugu sheekaysan waxa kale ma gaadhi buuri meesha laga helayo halkaa un hala turo buuri laakiin intay noolay way ku dhex rufsatay way ku dhex wareegsay laakiin hal meel bay ku dhimatay soma jawaabti ibn cabaas wey radiallahu canhu arda xadiikaas sheekh albaani wuxuu leeyahay afarka cabdullahi ibn cabaas rijaaluhu rijaalu saxiix daciifadu kale mujaladka afraad safxada afartan iyo saddex ayb marka sida raajixa daliilahaan waxa weye inaan la kala qaadin walow culimadu dhanka kale hawa u badnaadeene laakiin xadiis daciifa ah wax ku dhiseen sida xooga badanna waa madhabka imaamu shaafi waxaa layihaha imaam albuhaari iyo imaam axmed fi riwaaya iyo keyrkood ay mareeno inaan la kala qaadin waxaa la mid oo loogu qiyaas qaadanaya bay leeyihi subagka maa'icaadka kale waxyaalaha kaleeto macnaha la isticmaale ee saa'ilkii shubmay ayb wacan abi zubayr abi zubayr waxaa laga warinaya qaala inuu yiri sa'altu waxaan weydiiyey jaabiran jaabir baan weydiiyey radi allahu canhu can aman can aman sinawr can saman asinawr bisada ama mukunaasha lacagteeda sinawku waa waa bisad oo mukunaasha walkalbi iyo eyga lacagtiisa ayaa weydiiyey buri jaabir faqaala markaasaa wuxuu yihi zajara wuu reebay annabiyu nebigu sal lay aslam can dalika arrinkaa waa reebay bisad iyo eyga labadaba lacagtooda nebigu waa reebay salawatu rabbi waslamu calayh waxaa wariya muslimun muslim baa wariya wnasaaiy nasaa xadiikaas intaa horay markuu yahay kadalika waxaa soo saaray abu daawuud iyo tirmidi ibn maaja lafdi kaleyna ku soo saareen oo ah nebigu sal lay wasalam nahaa can amani lhiri can amani lhiri bisada hirri waa bisada qibtu waa la yidhaahdaa hirri waa la yidhaahdaa silnawr waa la yidhaahdaa siday soomaaliga ugu magacya badan tahay ee carabigana ugu magacya badan tahay somaaliga ma magacya badan aad magacya badan tahay marka lafdiga ahlusananku ay weriye waxa weeye inuu nebigu reebeen can kamani hirri tirmidi wuxuu yihi xadiiska markuu soo saaray hariib ibn cabdibarna wuxuu leeyahay xadiidka kutusayo inaan la iibin karin bisada waa xadiisun laa yasqut buli rafcu xadiid rafcintiisu ay sugan tahay ma aha buu leeyahy laakiin xadiidka waxaa saxiixiyey alimaamu nawowi oo ibn cabdilbar hadalkaa ku radiyey xaakim bayhaqi calaa sharti muslim bay iyaguna ku saxiixinaya ayb alimaam tirmidi baa xadiidka wuxuu ku cileeyey bilibiraad waxaana saxiixiyey isagoo ziyaadadaa wadanin inoo soo socota sheekh albani caleyh raxmatullah ibnu turkumaanina wuxuu leey sanadkiisu jaydi waay xadiidku waa suganya marka qaybta hore ah inuu nebigu seebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bisada hilibkeeda maxaan lacagteeda iyo eyga lacagtiisa amaa eyga lacagtiisa isagoon soo marnay soo ma axaadiisdan hadal ku jirin baynu kusoo marnay laakiin bisada wey arrinta hadda meesha loo keenay man ayib axaadiista marka bisada inaa la iibin karin ku aroortay waa axaadiis sugan oo xadiiskani ka mid yahay xadiistaa kale sunanka kusoo aroortay ay ka mid tahay man ayib waana laisku khilaafsan yahayo muxuu ahaayey bisada iibinteeda waa laisku khilaafsan yahay afarta madhabba iyo jamaahiirtu waxay isku raaceen oy mareen qisada in la iibsan karo yani khilaaf hada alxadiid bay mareen waxay dhahen bisada waa la kala gadan karaa ayib xadiidkan maxay kaga jawaabeen nebigu uu reebay bisadda lacagteeda xaggay ka mareen jawaabo dhowray isku dayeen inay ka bixiyeen qaar qaarna xadiidka way daciifiyeen oo qolyaha aan sheegeyn daciifintaasi ma xoog badna xadiisku waa sugaya qaar waxay ku xambaareen nahyiga nebigu uu reebay bisada lacagteeda nahyu taxriim ma ahe waa nahyu tanziih waa la reebay sax laakiin xaaraamayn ma ahee waa uun laga fiican yahay waa waa wax laga fiican yahay nahyigu marmar buu macnaha ku yimaada weli ayib wuxuu leeyahy alimaamu shawkaani caleyh raxmat ullah xadiidka in nahyigiisa nahyu tanziih lagu xambaaro waa ikhraajun lilnahyi can macnaahu alxaqiiqi nahyigiiyo macnihiisii xaqiiqiya taxriimka laga saaray wey biduuni daliil haddaad tidhahdeen tanziih saarifka taxriimka ka sarfiyin kuya laabuda min saarif laabuda min qariina waxay leeyihiin maya waxoogaa aadaabta iyo kuma fiicno muxuu ahaaye bisada waa laysa siiyaayo laakiin ixsaan iyo wax saasay ku timid mooyaane laakiin in la kala iibsado halkaasay maray ayb jawaabo kaleeto oo aada u tabardaranna way ka bixiyeen sida sawaabka waxa weeyaan inaan la geli karin lacagtooduna xaaraamta waana sida ay ku tageen abu hurayra mujaahid ibnu jabri taawuus jaabir ibnu zayd ay ku tageen iyo keyrkood oo inaan la iibin karin bacdu taabiciin iyo bacd alculamaa baa maray inay xaaraam tahay oon la geli karin man rawahu muslim baa wariyey wanasaa-iyi wazaada qaarkood waxay yidhahdeen bisadda la diidanya waa bisadda duurjoogta ah. ee bisadda magaalada maaha warkaasi war daciifaba isagu qaarkood waxay yidhaahdeen waa disad aan manaafacaad lahaynoo mid magaalada waxaa joogta dadka dhinta oon manaafacaadna lahayn xayawaanaadka dilin waxba qabanin manfacda aan lagu qabinba waa war daciifa isagu bisadda xadiisku la kala qaadin bisad waa bisad in la iibiyo nabigu waa reebay salawatu rabbi war cad ayb nahyiguna daahirkiisu taxriim buu keenaa wazaada wuxuu siyaadiyey buu yiri wnasaa-iyu nasaa-ina waa wariye muslim buu la wariye xadiid wazaada wuxuuna siyaadiyey nasaa-i ilaa kalba saydin ugaadsi qaygeed mooye istinahaasi xagee u noqonaya walkalbi buu u noqonaya eyga nebigu in la iibiyo waa reebay ilaa kalba saydin ugaadhsi eygeed mooye eyga lagu ugaadsado mooye saydku bimacna isdiyaad ama ugaad eygeed mooye ayb eyga lagu ugaadsado ziyaadadaa markaan qabanna waxay faa'iideynaysaa in isaga la kala gadan karo oo lacagtiisu ay banaanta laakiin ziyaadadu ma asaxday baa su-aal ah waxaasdultaagn siyaadadaasi ma asaxday alimaamu nasaa-i caleyh ramatullah markuu ziyaadadaa wariyey wuxuu yidhi mar wuxuu yidhi laa yasix ma asixin buuri ziyaadadan marna wuxuu yidhi waa munkar waliba inuu soo naqliya xaafid taqriiban waa munkar buuri ziyaadadan soo reebaysa eyga ugaadsiga oo isaga in la kala gadan kara ziyaadada sheegaysa waa munkar buuri imaam musaai wax jira maa tirmidi baa sidoo kale wuxuu ihi laa yasixu isnaaduhu sanadkiisu ma asxibu xaafidku wuxuu ihi sidoo kale waa ibn xajar rijaaluhu iqaat laakin tucina fii isnaadihi sanadkiisa waa la duray buuri xadiikaas ayb xaafid ilmunaawi isaguna wuxuu leeyahay sanadkiisa waxaa ku jira cid aan la xujaysan karin raggaasoo dhan way daciifinayaan saas maana raggaasoo dhan way daciifinayaanoo ziyaadadu waa daciiftay leeyihin qaar baa waxoogaa isku dayaya ziyaadadaa inay sugaanoo taxsiiniyaan waxaa ka mid ah sheekhu alalbani caleyh raxmat ullah fi silsila saxiixa markii hore wuxuu u iishay inay ziyaadadaasi daciif tahay ilaa kalba saydintaasi inay daciif tahay dacfigeeduna uu yahay sanadkeedana dacfi baa ku jira shuduudna waa ku jira oo dee xadiiska alfaadiisa ragga fiqaadka ay wariyeen kulli waxay isku raaceen eyga inaan la kala qaadin asaaniid marka aan tabar badnayn oo bacfi ku jiro bay ziyaadadani ku timid in laga soo reebo eyga lagu ogaadsado sidaas daraaddeed mukhaalafana waa ku jirtaa bacfu sanadna waa ku jiraa halkaasu marka sheekhu markuu horumarayo saxiixada nambarka laba kun sagaal boqol toddobaatan iyo kow wuxuu u iishay inuu daciif yahay haddana mar labaad buu ku noqday saxiixadoo laba kun sagaal boqol iyo sagaashan nambarkaas waxoogaa wuxuu u iishay xadiidku lishawaahidihi ziyaadadaasi inay sugnaan karto oo xasan ama saxiix ay gaari karayso macna ayib warka soo gabagabeeye xufaadda xadiidku iyo culimmadu waxay u badan yihiin ziyaadadaa ilaa kalba saydin baa haysaa inay daciif tahay shuduud iyo dacfu sanad baa ku jira saas maa ma nabadgeleyso haddii waxoogaa dacfu sanadkeeda xataa laysku ururin lahay o isxoojin lahay waxaa meesha ku jira mukhaalafo mukhaalafaiyo bacdu sanad hadday kulmaanna waa munkar sida imaam nasaa aleh raxmatullah u ka cabira man xadiidii jaabir baa isagana jiro axmed soo saaray oo uu ku soo saaray lafdi ah nahaa can samani lkalbi ila alkalba almucallam lacagta eyga nebigu waa reebay sal lay aslam ilaa eyga wax la baray mooye kalbulmucallam waa eyga tababarane la carbiyey ee lagu shaqaysta ama waa waardiye ama mehe beertuu ilaaliya ama xooluhu raaca waxaa soo gelaya kuwa maalan hadda dembiyada lagu baaro kuwa erbada jooga kuwa daroogada iyo waxan baara kalbun mucallam bay wada gelaya waa ay tababaran ayb ila kalb mucallam xadiikaa jaabir shaahidkanu leeya min xadiii abi hurayra oo lafdi kale ku yimid naha can samri lkalbi ila kalba saydin tirmidi waa soo saaray laakiin wuxuu xadiidkani ma asixin nin matruukaa sanadkiisa ku jira xadiika abu hureyra markuu isku soo uruuriya xadiidka soo reebaya eyga kiisa mucallamkaa ah ama kiisa lagu ugaarsado siyaadadaasi waxay u badan yihiin culimada xadiidku inaysan sugnayn daciifat mar hadday daciif noqotona eygu ama mucallam ha noqdo ama kayrkii ha noqdee lama iibsan karo saas man ayib inaan la iibsan karin oo la kala qaadin eyga sidaasay kutusaysa sidaasayna jumhuurta ku tagen isagoo la kala qaadin iibsigiisuna xaaraan lacagtiisuna xaaraanta waa madhabka imaam shaafici axmed malik fi riwaaya zaahiriyada waxaa doortay ibnu mundir marka jumhuurtaa qabta axaadiistaa cumuumkeedaana faa'ideynaya amaa ziyaadadan macnahay kutusayso in laga soo reebo eyga tababaran ee la isticmaalo <clears throat> abuu xaniifa wuxuu ku tegey ey oo dhan ey oo dhan oo axaadiistan uu khilaafa wuxuu yidhi eyoo dhan waa la kala gadan karaa eyga manaafacaadkuu ku jiro ruuxii dilana qiimaheedii waa bixin buu yii ayb o dhan abu xaniife hadalkiisa axaadiistii sariixay soo marnay baa radinaysa eyga kalbu saydka eyga la isticmaalee tababaranna bacdu taabiciin baa ku tegey bacdu taabiciin laakiin haddii ziyaadadaasi asixi lahayd warkoodu macquul buu noqon lahay ziyaadadii haddii loo batay inay daciif tahay iyadana ra'yigoodu daciif buu noqonaya soo ururayso warka markaas ku soo xooriso ey noocuu dooni baa ku yimaadeen in la kala iibsado waa xaran lacagtiisuna waa xaran saas maan waa ziyaadada markii bacdi lagu xukumo w man ayb wnasaa-i wazaada nasaa-i wuxuu siyaadiyey ilaa kalba saydin ugaadsiga eygiisa mooyaane aw alkalbi almucallam bay ku yimid lafdi kaleetana lafdiga jaabiri kalbi lmucallam iyo kalbu saydin kalbi lmucallamka ka muxuu ahay ka gudawe oo kalbul mucallamku de waa eyga tababarano ama beer buu ilaaliyaa ama waardi buu qabtaa ama muxuu ahaaye kalbu saydna waa eyga lagu ugaarsado waan utagi doona insha allahu tacala ay ku ugaarsan jireen wa caaishata radi allahu canha qaala waxay tihi jaaatnii waxaa ii timid bariiratu bariira ii timid <clears throat> bariira gabadh addoonay ahayd oo saxaabiyad ah jaaatnii waxaa ii timid bay tihi bariiratu bariira ii timid faqaalat markaasaa waxay tihi innii anigu kaatabtu waxaan la heshiiyey ahlii dadkaygii baan la heshiiyey ehelkeeda waxay ka muddaa sayidiyadeedii dadkii iyada lahaaye ay addoonta u ahay innii anigu kaatabtu waxaan la heshiiyey bay tidhi ahlii dadkaygii calaa tisci awaaqin sagaal wiqiyadood baan kula heshiiyey bay tii wiqiyadda somaynaa soo baran halkii wiqiyad meeqaba afartan dirham marka tiscata awaaqin waa sagaal lagu dhiftay afarta saddex boqol iyo lixdan mia marka lacag intaa dhanoo baraahin ah baraahin ah maana ayb inii kaatabtu ahlii calaa tiscati awaaqin baan kula heshiiyey kitaabadaas waxa weeye addoon baa saydiyadeedii waxaan kula heshiinayaa ama addoon midku dooniba ha noqdee haddaad na siiso lacagta intaa dhan waa ku xoraynayna heshiiskaasay la gelaya addoonkii marka waa shaqo tegaya waa soo shaqaynaya si taqsiid ah oo inyar in yar ah yuu marka isaga bixinayaa lacagtii laguna heshiy markuu lacagtii iska bixiyana waa xaroobaya waa midda qur-aanku yidhi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa haddaad wax ku ogtihiin oo iska bixin karaan khayrka waa xoolaa laga wadaa yani la heshiiye oo si ay u xoroobi lahayn ka shaqeeya fii kulli caamin sanad walbana fii kulli caamin sanad walbana dhexdiisa waxaa ahaatay uuqiyatun hal uuqiyad caaisha marka u timid arrinkiiba u sheegtay waxay tidhi faaciiniinii caaishay ii kaalmee xoolahaasaa la iga rabaaye qarniyadeedii ku xidhan tahay ama inaan xoroobe caaisha xoolaha igu kaalmee oo wax iga bixi faqultu waxaan iga tiri haddaan caaisha ah in axabba hadday jeclaadaan oy rabaan ahluki dadkaagu saydiidaadu hadday rabaan an acuddaha inaan u tiriyo yani sagaalkii wuqiyadoodba inaan u tiriyo hadday diyaar u yihiin oo ay raalli ku yihiin lahum ayaga inaan u tiriyo wayakuunuu u ahaadana walaa-uki walahaaguna lii aniga uu ii ahaado marka oo walahaagee xidhiirkaaga anigu marka aan yeesho hadday saa rabaan facaltu waan yeeli bay walaaga waxa la yidhahda markii addoonku sayidkiisu xoreeyo xorayntaa uu xoreeyo xorayntu waa gacan iyo nicmo uu ku leeyahay waay nicmadaasaa waxaa ka dhalanaysa calaaqa sida calaaqada nasabkoo kale ah oo keenaysa isdhaxnid oy ka dhalanayso isu nusrayn sidii dhalashada oo kaleetay ku dhawaanaysa qaab noocan naxmatan kalafat nasab nabi sal l sku tilmaamo marka walaaga kaasaa la yidhahdaa addoonka marka la xoreeyo sayidiyadiisii xoreeyo ka go-i maayo xidhiid baa samaysmaya la yidhaahdo walaa walaagaasi sida nasabka kale noqonaya ilaaheer wuxuu gayaa cid xash la sokaysa haddii la waayo wuu dhaxlaya yaa dhaxlaya sayidkaa dhaxlaya sayidku adoonkiisa cid uga sokaysa haduu waayo oo qaraabadiisiiya isagaa dhaxlay muxuu ku dhaxlayaa cala shaani wuu xoreeyey hadduu xoreeyeyna wuxuu leeyahay calaaqada walaaga la yidhaha caaisha marka waxay shardi uga dhigtay hadday dadkaagu raalli ku yihiin inaan anigu walahaaga yeesho haddaan caaisho ah oo aniga aan yeesho xiriirkii xoraynta aan anigu yeesho haddaan u tirinaya bay tiri dhacka soo dhaadhe soo ogolaadeen in axaba hadday jeclaadaan ahlukii dadkaagu hadday jeclaadaan an acibahaa inaan duuqiyadaha u tiriyo lahum iyaga oo wayakuunu u ahaanayo walaa walahaaguna lii aniga i ahaanayo facalkii waan farigas ayb fadahabad way tagtay markaa bariiratu bariira way tagtay ilaa ahliha dadkeedii bay aaday way baxday markaafaqaalad markaasa waxay tii lahum iyaga waxay ku tii qaalad way tii lahum iyagay ku tii maxay ku tiri warkii caaisha usii dhiibtay ku tii xoolihiinna ah. halaydiin tiriyo hadda wada qaata sagaalkii geedood walahana waa idin dhaafayo ciddii markaa xoolaha iga bixiso baa yeelanaysa walahayga warkii ugeys fa adow markaasay diideen calayha korkeeda waa ku diideen laa walahaagu annaga naga tegi maayo annagaa kulehe waxaanu rabnaa inaan lacagtiina nala siiyo haddana aad xorowdo walahaagana aan weli anagu yeelanno markaasay ku dhegeen fa jaaad markaasay timid min cindihim agtooday ka timid way kasoo noqotay man walxaal rasuululahi rasuulka ilahina sal lay waslam jaalisun u yahay mid fadhiya nebigii gurigii jooga bay bariira kor ka timid ayadoo jawaab ka wada sayidyadeedii oo soo diiday arrintii faqaala markaasaa waxay tidhi innii anigu qad carabtu waan bandhigay daalika arrinkaas aad ii sheegtay calayhi korkoodaan u bandhigay caaisha warkii nimankii gaadhsiiyey fa abow way diideen ilaa an yakuuna inuu ahaado mooye alwalaau welihii lahum iyaga inuu u ahaado mooye inay iyagu yeeshaanoo xataa markaan xoroobo xidhiirkii walaha iyagu inay sii yeeshaan mooye wax kala diiday ayb fa samica anabiy nebigaa maqlay warkii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh bariire iyo caaisho warkii dhex marayey nebigaa maqlay sal lay slam fa ahbarat markaasay warrantay caaishatu annabiy nabigay u warrantay sal lay slam warkii markuu nebigu maqlay waa wasaysay wax ku jiraan arrinkiiba uga sheekaysa fa qaala markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam xudiiha caaishoy qaado bariiro qaado khudii qaada caaishoy haa bariiro qaado washtaritii una shartiye lahum ayaga alwalaa'a walaha shardi uga dhig inay walaha yeelanayaanna shardigaa ah ogolow waxaad tidhahdaa walaha idinkaa iskale lacagtiina ka bixi nana soo wareeg bariira buu ku yidhi calaa asaas inay iyagu walaha yeelanayaan shardigooda u ogolo way macna sidaana kuma soo wareeg khudiiha bariiro qaado washtaritii shardi ka dhig lahum iyaga waxaa shardi uga dhigtaa alwalaa'a welihii xidhiirkii inay yeelanayaan maxaa yeelay fainama alwalaau waluhu liman cid unbuu u sugnaaday actaqa wax horeeyey ciddii wax horaysa unbaa mar walba walaha yeelan doontee warka ay wataan ku waafaqoo la ogolow kolley waxba kama jiri doono waay ah, haggalaan markay galaanna shardiga isagaa shareecadaaba burin doontee laakiin adigu ha ka istaagina gal buu ku yiri waxay wataane sheegsheegahayaan la ogolow lana soo wareeg buu ku yiri ayb fainama alwalaau welihii liman cid unbuu u sugnaaday actaqa xoreeyey oo de hadday lacag ka bixiso caaisha ma yagaa xoreemaysa yadaa xoreysa ya yaa xoreeyey caaishaa xoreysay sooma nimankaasi iyagoo ismoodsiinahaya oo moodahaya inay walaha yeelan doonaan buu weluhu dhaafi doonaa sidoosaa lagaga saari doonaa mana fafacalad markaasay fafacalad way fashay caaishatu radiallahu canha sidii bay yeeshay waxaad ku tirada ku noqo waaya welihii idinkaa yeelanahay lacagtana kala qaata oo maxaanu ku diiday lacagtiina haddaanu helno walahaagana yeelanno waaba intaan rabnay lacagtii qaate welihiina inay yeelan doonaanba isku wadaan markaa sooma oo shardiga u fulhayo uma kadib buu qaama istaagay rasullahi sal lay sl rasuulku fi dadka dhexdoodu istaagay khud buu isla taagay nebigu sal lay slam faxamid allaha alla ayuu mahadiyey wa asnaa calayhi korkiisu ammaanay allah buu sidai caadada u ahaan jirta nebigu sal ly markuu hadalka bilaabayo iskama gudageli jire xamid allaha alla ayuu mahadiyey wa asnaa calayhi korkiisu ammaanay uma kadibna qaala wuxuui amaa bacdu intaa kadib famaa baalu rijaalin rag xaalkood muxuu yahay wa fii riwaayatin famaa baalu qowmin dad xaalkood muxuu yahay oo yashtariquuna shardisanaya shuruudan shuruud shardisanaya shuruudtaasoo laysad aan ahaanin fii kitaabi illahi ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa aan ahayn tacaala korhay war maxay u dan leeyihiin dad dhiganaya shuruudo aan ilaahay xukunkiisa iyo sharcigiisa waafaqsanayn maa kaana wixii ahaaday oo min shardin shardi ah kaasoo laysa aan ahayn fii kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisana aan ku olinoo shareecada waafaqsanaynin fa huwa isagu baatilun waxba kama jiraan ayi shardi haddaad dhigato shareecadu aan waafaqsanayn waxba kama jiro in kaana haba ahaado miata shardin boqol shardiba ha noqday yani waa aaya mubaalaqa ku jirto boqol shardina ha noqoto macnaama waxaa laga wada hadday boqol ka badato waa saxaysa yani waxa waa nooc carabigana oo loo isticmaala soomaaliga iyo luqooyinku dhan bu ku jira boqol ninna keen baa dhihi boqol bimacnaa waxa weya boqol hadday ka badato inaad isbedelaysa maaha ee waa nooc macnaha mubaalaqaiyo gaayaa ku jirta macna boqol shardina ha noqotee shuruud aan shareecada waafaqsanayn ninkii dhinto dhigta waxba kama jiro bu nabi sal ala slam maxaa yeele qadaa ilaahay xukunkiisa ayaa axaqu xaqnimo badan xukun alla dhigay ayaa ka xaqnimo badan bini aadam wuxuu dhigtay sooma wa llahi ilaahay shardigiisana awsaqu ka adayg badan shuruuda bini aadamku dhiganaya ee addoommadu dhiganaya wa inama alwalaau waluhuna liman cid unbuu u sugnaaday actaqa addoonka xoreeyey muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray wallafdi lafdigan hadda meesha inoo yaalana lilbukhaariyi bukhaari buu u sugnaaday wa cinda muslimin muslim agtiisa waxa ahaado uu isaguna la dheer yahay oo goyn leeyahay qaala nabigu wuxu sal lay waslam ishtariihaa soo iiso caaishoy wa actiqiihaa kadibna xore washtariitii iyagana waxaad u shariyeysaa washtariitii shariye lahum iyaga waxaad u shariyeysaa alwalaa walaha u shariya xadiikaasi waa xadii kii hor xadiiska somr lamid yahayo shuruudda dadku ay dhiganayaan oo mucaamalaadkooda markay mucaamalo noqonayaan ama ganacsi ha noqoto ama mucaamalaadkooda kale ha noqoto shuruudaha ay dhiganayaan haddii ay shareecada khilaafsan yahay shardigaasi wax ka soo qaad ma leh laysa fii kitaab illaah lagama wado shardigu inuu kitaabka ku yaallo ee waxaa laga wadaa sida ibnulqayim iyo keyrkii ay leeyihiin laysa fii kitaabi illahi ay fii xukmi illahi wa sharcihi wa si sunnadu usoo gasho sooma yani wixii kitaabka ilaahay ama sunnada nebiga laga waaye sharfi ah bimacnaa waxa weeyaan waa baail wax jira maa maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa sida ay rajaxayaan sheekh islaam ibnu taymiya fuqahadii hore qaar ka midna ay marayaan waana sida sawaabka ah bini aadamka shuruuduu dhiganaya asalkeedu waa inuu bannaan tahay alaslu fi shuruud waalcuquud alxilu walibaaxa shuruudda dadku ay dhiganayaan asal ahaan inay bannaan tahay ayib laakiin wixii shareecada khilaafa oo xugum rabbi dejiyey ama rasuulku dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaa ka hor yimaada unbaa buraya waa sida culimo badan qabaan daahiriyadii qolyada waxay leeyihiin shuruuda asalkeedu waa manci saas daraaddeed shardi kasta oo dadku dhiganayaan waa in la helo inuu waafaqsan yahay shareecada waa in laga helo way cagsiyeen wasawaab waa sida kale w asalka shuruudu waa inay bannaan tahay wixii uu nas ka hor yimaada ama qaacido muqarar ah hardiya ama ijmac ka hor yimaada kaa unbaa buraya oo sida shardiga qoladani dhigteen oo kalea maxay dhigteen shareecadu maxay taqriirisay shareecadu waxay taqriirisay addoonka ciddii xoraysaa welihiisa iskale sooma nimankan shardigay dhigteeni qaacido sharciyo xugun sharciyuu jebinaya sooma waa baabil marka wahaakadaa shuruuda noocaasoo kaleeta shardi baad dhigatay ribuu keenaya waa baabil leanna sharciguu jebinaya sooma shardi baad dhigatay waxaa ka dhalanaya dadka xoolahoodii xaqdarre inaad ku cunto waa baabil leanna sharcigu ka hor imaanaya hadduusan sharciga ka hor imaanayn asalka shuruuda iyo heshiisyada la gelayahay asalku waa inay dadka u bannaan tahay mukhaalafo un sharciga waa in laga ilaaliyo waxaana laga qaadanaya xadiiska nebiga sal lay slam almuslimuuna calaa shuruutihim muslimiintu shuruudoodii waxay ku heshiiyaan bay ku dul sugan yihin shirkadaha iyo eh, deegaamada iyo dadka iyo saaxiibada iyo wixii la dhigto oo xeer ah oo dadku ku heshiiyaan inay ku kala socdaan waa shuruud shuruudaasi waa inayna shareecada ka hor imaanaynin haddayna shareecada ka hor imaanaynin iyaguna gartaan inay ku kala socdaan waa laazim bay ku tahay leanna adaa khiyaarkaa ku galay sooma awfuu bilcuquud waay heshiisyadaad gelaysaan iyo waxyaalahaad guntanaysaan iyo tacaqudaadkiina fuliya almuslimuuna calaa shuruutihim ilaa shartan xarama xalaalan aw aw axalla xaraaman taasi waa mid midda kale waxaa laga qaadanaya xadiiskan addoommada shareecadu xorayntooday ku dadaashay si walbay ku xoroobi karaan in laisku day in la xoreeyo xataa sakadaa wax laga siiyey mukaatamadana waa tan la amrayo wakaatibuhum in calimtum fiihi khayra ibnu jariir wuxuu leeyahay waa waajib hadduuba addoonku wax iska bixin karo sayidka waajib bay ku tahay inuu la heshiiyo xoolahaasi hadduusan bilaash ku sii oo bilaash ku xoreynayni cala aqali taqdiir inuu kaatabeeyo hadduu iska bixin karayo ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa ayaduna oo xadiisku inoo faa-iideynaya xadiisku fawaaid fara badan baa laga ba xadiiu bariira la yidhaha xadiiu bariira yani taqriiban culimada qaarkood waxay ka soo saareen afar boqol oo faa kutub baana laga alifay isaga gooni ahaantiisa fawaaidda ku jirta fawaaiddiisa marka hadda meeshan kitaablbayc waxaa inaga kuseeya mukaatabada iyo addoommada oo la mukaatabeeyo iyo shuruuda cuquudda iyo heshiisyada iyo beeca iyo sharikaadka la gelayo haddayna shareecada ka hor imaanayna inay banaanta wixii shareecada ka hor imaanaya inay baatil tahay saas intay doonigu ha dhannaato maxaa yeelay xugun alla dhigay iyo shardi rabbi dhigayoo qur-aanka ku dhigay ama sunnada nebigu ku dhigay salawaatu rabbi wasalaamu calayh bini aadan intay heshiiyaan ma jebin karaan saasmaanna waa mukhaalafacad markaas maa shardigaagu wax isuqaad noqon maayo haduu sharecada khilaaf ayib wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi nahaa wuu reebay cumaru cumar qaliila markii dambe oy xorowday nin addoonaa qabi jiray intayna xorowday muiis lidhi jir ninkii addoonka ahaa markay xorowday bay isaga tagtay oo iska fasaxay nabiga u timi sal ly slam markaas wuxuu kula teliyey ninkaaga inaad iskala joogtaan iyona markaas rasuul ilahi ma amar ba amar sharciga hadduu yahay dee ma dhaafi karo mise un talo aad isiinayso nabi waa talo laakiin amar sharciga ah maaha hadday talo tahay kaa la joogi maayo ama meeshay ka qaataan haweentu hadday iyadoo adoon nin addoona qabi jiro xerowro lahad xaq inay ka fasaqato taas inay la joogto laazim ku noqon maayo markii dambena waa tii u adeegi jirtay bariira bariira waxay khaadimadu ahayd caaisha soo garanaysaan xadiiskii dheeree iskiga waa kii nebigu dadkii uu la tashaday ee su-aalaha weydiiyey ka mid ahayd markii caaisha lagu been abuurtay nimankii munaafiqiintaa ka shaqeeyana yidhaahdeen way zinaysatay walciyaadu billah muxuu ahaayey dadkii uu nebigu wax weydiiyey caaisha iyo bal bal ka waran bariira marka waxay ku tii rasuul waxaan caaisha ku ogaay xumaana ma jirto keliya hadii uu ka maarmi weydo gabadh yaroo da yaroo cajiinka markay intay qasto ka seexata kadibna waxarta tuugta intay timaado cajiinka ay ka cunto intaa wax ka badan oo ka ogahay malaga jirto marka waxa wey gabadha taarikhda la man an ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi naha wuu reebay cumar cumar wuxuu reebay can bayci ummahaati alawlaad caruurta hooyooyinkood iibintooda ayuu xuma reebay faqaala wuxuu yidhi ummahaatu lawlaadku waxa weye ninka addoontiisa addoommada hadda iyo fiqigooda iyo in badanoo ka mida ah mada fahmi karnaba leanna wax hadda macmuuloo lagu dhaqmo maaha addoomo ma jiraan caalamka intiisa badan marka dadku inay fahmaan baala adag ba hadda laanna wixii wax muxuu ahaay la taaban kara maaha addoommada ninku addoontiisa wuu xaasaysan karaa oo maa malakat aymaanukum waay xaas ahaan buu isticmaali karaa hadduu addoontiisa marka intuu xaas ahaan u isticmaalo ay uuraysato oy ilmo u dhasho ummulwalad baa la dhahaa ummulwalad sayidkii ilmihiisii bay hooye u tahay sooma ummulwalad bay noqon haweenka noocaasee sayidiyadooda ilmaha u dhalay baa ummuhaatu lawlaad la dhahaa marka cumar waktigiisii marka wuxuu reebay maadaama ayba ilmo dhashay in la gado wuu reebay wayba ku ilmo dhashee seebaa intaad suuq u geysa bule cumar waa diidi jira ayb naha wuu reebay cumaru cumar can bayci ummahaati alawlaad caruurta sayidyada hooyooyinkood haweenkii u dhalay ee addoommada ahaa iibintooda ayuu reebay cumar fa qaala wuxuu yidhi cumar laa tubaacu lama iibiyo umulwaladka lama gado walaa tuuhabu lamana hibeeyo oo lama sadaqeeyo lama bixiyo walaa tuurasu lama dhaxlo haddaad dhimatona lagaa dhaxli maayo oo dadkii kaa dambeeyey eheladaada dhaxalka lahaa dhaxal maayaan maxaa lagu samaynaya yastamticu wuu ku raaxaysanaya bihaa iyada sayidku maa badaa lahu intay u muuqato intay la quman tahay oo arrintaasi ay u daahirto wuu ku raaxaysanaya xaas buu reer buu ka dhiganaya faidaa maata faidaa goorti maanta uu dhintana fahiyadu xuratun markaa xor waay waxaa la yidhahda markaa noqonaysa haweeney sayidkiisa sayidkeeda ama addoon sayidkiisa dhimashadiisa xornimadiisa ku xidhanta maxaa la yidhahda somayna soo ma mudabbar baa la yidhahda sooma marka mudabaray noqonaysaayo waxkii sayidkeedu dhintaba way xororaysaa si aan marka jaaniska looga luminin ayuu wuxuu dhihi jiray cumar lamana gadi karo lamana hibayn karo lamana dhaxli karo sayidkeeda ma dhaanfi karto isagaasi intuu la joogana uu xaasaysan hadduu ka dhintana toos bay ugu xaroobaysa ya ilmaha sayidkaa dhalay sooma rawaahu maalik maalik baa wariyey walbayhaqiy iyo bayhaqi baa wariyey wa qaala wuxuu la yidhi bayhaqi rafacahu xadiidka waxaa kor yeelay bacdu ruwaati ruwaadda qaarkood baa kor yeelay fa wuuna ismoodsiiyey yani xadiidkani cumar inuu dumarka noocaasa iibintooda reebay ruwaadda qaar ka mid ah nebiga u kor yeelay bayhaqi wuxuui way ismoodsiiyeen waana runtii saas man ruwaadda uu sheegayana waa nin la yidhahda cabdilcasiiz ibnu muslim oo iqaadkii kaleo dhan khilaafay sidaas daraaddeed xadiidku waa mawquuf calaa cumar cala araajix ee marfuuc ma ah ayb waxaa kaloo rajaxay inuu mawquuf yahay alimaam daara qutni imaam lcilal cabdilxaq ishbili ibnu daqiiq ilciid iyo sheekh albani iyo xadiidku marka mawquuf calaa cumar ama rafcigiisu waa daciif wahmiyo ismoosiis wa ayb wacan jaabirin radi allahu canhu jaabir waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi kunna waxaanu ahay nabiicu kuwa iibiya saraariina suriyooyinkanaga saraariina addoommadan yani haweenkanaga aan xaasaysano man sariiradu waa yani suriyadu waa haweenta adoontaada nabiicu kuwa iibaan iibinaanahay faraariina addoommadanada haweenkaa ummahaati alwlaadi caruurtanadana hooyooyinkooda walxaal annabiyu nebigu xayun mid nool uu yahay sal lay slam isagoo nebigu nool yahay baanu gadi jirnay buuri laa naraa mana aanaan arki jirin bidalika arrinkaa ba'san wax dhiba maanaa u arki jirin laa yaraa mise laa nara laa yaraa sax ma nuunkaa sax laa naraa baa sax riwaayadu waa saas oo iyaga u arki jirin ee nebiga maaha ayib laa naraa maanaan u arki jirin bidalika arrinkaa ba-san wax dhiba maanaan u arki jirin rawa waxaa wariyey annasaa'iyu nasaa-i baa wariyey wabnu maajah iyo ibnu maajah wadaara qutniyu wasaxaxa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey kadalika xadiidka axmedna wuu soo saaray ibnu xibbaan siduu xadiidka u saxiixiyey waxaa isaguna saxiixiyey sanadkiisa alimaamu nawowiy sheekh albaanina baxdi dheer oo xadiis ka sameeyey kadib wuxuu yihi sanaduhu صaxiixun mutasilun cala shari muslim waa saxiixan weliba xidhiirsano shari muslim buu saxiix ku yahay ayb waxaa kala soo saaray xadiidka abu daawuud iyo ibn xibbaan alxaakim albayhaqi lafdi kale kusoo saareen wuxuu lafdigu leeyahay jaabir wuxuu yihi dicnaa ummahaati alwlaadi calaa cahdi rasuuli sal lay slam nabiga waktigiisii dumarka ilmaha loo dhalay addoommada waanu geli jirnay wa cahdi abi bakrin abubakr waktigiisiina waanu geli jirnay falama kaana cumaru cumar waktigiisii markuu yimid nahaana wuu naga reebay fantahaynaa markaasaanu joojinay xaakim wuxuu leeyahay calaa shari muslim buu saxiix ku yahay dahabihi sheekh albaanina way ku waafaqeen wuu sugan yahay xadiisku wuu sugan yahay ayib jaabir marka wuxuu leeyahay waktigii nebiga iyo abubakr intaba dumarka ilmaha loo dhalay waan geli jira cumar waktigiisii buu diiday markuu joojiyeyna amiirkii muslimiintu ahay waan ku raacnay bu saas maana ayib xadiikaas labada xadiid laba macno iska soo horjeeda sheegaya sooma kan dambe wuxuu sheegayaa in la gadi karo kaa ee horena muxuu leeyahay lama gadi karo sooma ra'yiga ibnu cumar maray ayaa waxaa ku tegey culimada badankood jamaahiiru saxaaba ra'yigaasay mareen iyo fuqahada inta bal qaarkood ijmac bay soo guurinaya laakiin ijmaacu ma jiro jumhuurtu way mareen inaan la geli karin ummahaat lawlaad laakiin ijmac ma jiro bal cali bn abi aalib iyo cabdullahi bn cabaas iyo cabdullahi bn zubayr iyo waxay ku tageen in la gadi karo waxaa maray alimaam musani daawuud ibn aahiri iyo keyrkood waxay mareen in la gadi karo oy addoommada kale la mid yihiin la yidiisan kara man xadiikan waxay marayaan jaabir bay markaa daliishanay cumarna waxay kaga jawaabayaan leeyihin cumar ijtihaad buu ahaa masaail badanoo saa ugu ijtihaaday baa jira soma dalaaqa saddexdaa inuu israacayaa ka mid waxaa ka mid a ijtihaadkiisii ruuxa maalan muxuu ahaayey khamrada caba siddeetan sheedan in lagu dhufto ijtihaadaadda cumar baa la yidhahda soma tanna ijtihaadaadkiisi bay ka midku leeyahy laakiin xadiidkan jaabirka isagu wuxuu leeyahay nooc waxaa ka muuqda rafci xukmi ah maxaa yeele waktigii nigaan samayn jirnay hadduu saxaabigu yidhaahdo cinda aljumhuur waa marfuucun xukman soma xadiiu jaabir marka wuxuu noqonayaa marfuucun xukman isagaana marka xujaa ayb waxaa waafaqay cali bn abi aalib radi allahu canhu oo saciid mansuur wuxuu soo saaray can cabiidata salmaani ardaygii muxuu ahaayey cali bn abi aalib wuxuu yidhi khaaba caliyu radi allahu canhu cali bn abi aalib baa dadka maalin u khudbeeyey markaasaa wuxuu yihi shaawaranii cumaru fii ummahaati alwlaad dumarkaasuu cumar igala tashaday fara'aytu ana wa cumara an actiqahunna an uctiqahunna aniga cumar waxaan isla garanay buuri in la xoreeyo oo aan la gadin ah, markii sayidkoodu dhinto inay xoroobaan faqadaa bihi cumaru xayaatahu cumar intuu noolaa noloshiisii sidaasuu xukumay wa cumaanu xayaatahu cumaanna intuu noolaa sidaasuu xukumay falamaa wallaytu markaan anigu talada qabtay buuri haddaana cali ra'aytu an ariqahunna waxaa ila dumanaatay yidhi inaan addoommo ka dhigo oo mucaamaladii addoommada lagula mucaamaladoon la gado xornimadii aan waagii ku heshiinay cumar waan ka noqday bayhaqi iyo ibnu jawsi baa soo saaray fi taxqiiq waana soo leeyahay asarkaas aakhirkiisa waxaa ku yaalla cabiidda markaa wuxuu yidhi oo ardaygii cali eh, ah markuu ku yidhi abubakar waktigii waxaan ujeedaa cumar baan la wada tashanay oo saasaan isku waafaqnay oo cumar saasuu noloshiisa ku waday cusmaanna wuu ku waday anuu markaan talada qabtayna arrintii waan ka noqday sidaa marka ku yidhi baa cabiida wuxuu yidhi ra'yuka wa ra'yu cumara fi ljamaaca axabu ilaya min ra'yika waxdaka fi lfura buu ra'yigaagiyo ra'yiga cumar markay wada socdeen ood wada jirteen sidaad qabteen baa igala roon buu yidhi keligaa ra'yigaa gooni lamartay soma raggii rag ah ra'yigaad ku waafaqsaneed markaad ra'yiga waafaqsanayd baad tumanad laakiin ra'yigan aad gooni la noqotay kuma jira waxaad garan kartaa bimacnaa mar walba waxay jeclaayeen ra'yiga loo badan yahay hadduusan markaa nas khilaafin ra'yiga loo badan yahay bay jeclaan jireeno jumhuurta saxaabada iyo kibaaru saxaabiga isku raacaan bay jeclaan jireen macna bal waxaa suganba inuu cali markaa kadib ra'yigii haddana ka noqday oo ra'yigii hore cumar ay isku waafaqeen u noqdayo cabdirasaaq baa soo saaray can cabiidata almaani buu ka warinaya oo wuxuu leeyahay bacata ilaya caliyun cali baa ii soo diray buuri wa ilaa shurayxin shurayxin alqaadi waa ninkii qaadiga isagana aniga iyo calibaa wuxuu calibaa aniyo shurayx loo soo diray waraaq ama cid buu noo soo diray wuxuu loo soo diray an iqduu kamaa kuntum taqduun fainii akrahu alikhtilaafa war sidii aada horay u xukumi jirteen ood wax ku wadeen wax ku wada hadalkaygii dambe waxaan ku xukumina waa qudaadii wadhan warkaygii dambe ka baxa buui maxaa yeele waxaan ka baqayaa buui iskhilaaf baan ka baqayaa buui haddaan labadaydii saaxiibii hore khilaafo in meeshaasi khilaaf ka dhashan ka yaabiye ra'yiga waa ra'yi aniga ila quman ijtihaadan laakiin si jamcul kelima kelimada loo wada socdo kii hore wax ku wadan kii hore cumar iyo kii yada hayd ku wada man sidaas marka ibn wuxuu leeyahay isnaaduhu saxiix aasaartaasi kulligii wada sugan tahay waxaana laga faa'iidaysanayaa mas'aladu inay bayna asaxaaba khilaafiye ah wa kadalika bayna alculamaa saasay khilaafiye u ahayd waxayna u bateen inaan la geli karin saasay u badan yihiin laakiin daliilku waxaad moodaa dhanka kalu xoguri oo kutusaysa dumarka ummahaatul awlaadka inay gadaal ka xoroobayaan axaadiistaasi dhammaanteed sanadkeedu waa wada daciif sheekh albaani laakiin isagu wuxuu isku dayay aada u xawilay duruqdeeda intuu isu uruuriyo inuu sugo sida saxiixada laba kun afar boqol iyo toddobiyo toban ayuu isku dayay laakiin xadiista dacfi yani hal xadiisoo ka kacaya ma jiro kulli sanadkeeda waa daciif وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وكل نهى ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحو ربي عن بيع فضل الماء بيها وحي سيادة إيبنتو فضل الماء fadliga waxaa la yidhahdaa wixii xaajadaada iyo baahidaada ka siyaasan ayaa fadli la yidhahda naha wuu rabay rasuululahi sal lay slam can bayci fadli ilmaa biyaha xaajadaada iyo baahidaada ka siyaasan iidintooduu nabigu rabay sal lay slam rawa wariya muslim muslim baa wariye wazaada wuxuu ziyaadiyey fii riwaayati riwaayo kale wuxuu ku ziyaadiyey jaabir weeye wa can bayci diraabi ljamal wa can bayci diraabi iljamal neefka qoodha ah abaahintiisa ama fuulidiisa iibinteeda ayada nabigu waa rabay sal saxliga waxa la yidhahdaa jamalka waxa la yhahda ujeeda jamal ratiga ratiga la ratiga khaasatan hadda waxa laga wada ratiga qoodha geela abaahiya geela abaahiya maanaa geela saartada abaahin baa la yidhahdaa luqad geela marka la isticmaala abaahin baa la yidhahdaa ayib saarashada waxaa loo isticmaalaa wixii geela ka yaryar lo-da iyo ariga iyo wuu saartay baa la dhahaa laakiin geela wuu abaahiyey baa la dhahaa sooma ayb marka jamalka waa rifigi qoodhaawe diraabkana waxaa la yidhaahdaa waa abaahinta abaahinta way macna marka in la iibiyo ratiga abaahintii uu geela abaahinayay in la gato oo la yidhahdo war ratiga geelu ku abaahinaya lacag iga sii taana nabigu waa rabay salawatu rabbi waslamu caleyh ayb riwaayada labaad ee uu yidhi wazaada fii riwaayatin uu yidhi lafdigeedu waxa weeye nahaa rasulla sal lay sl can bayci diraabi ljamal fatiga qoodha abaahintiisa iibinteedu nabigu rabi sal lay slam wa can bayci lmaai waalardi litufras biyaha iibintooda iyo dhulka iibintiisa si loo beero ayuu nabigu reebay salawatu rabbi waslamu caleyh ayb dhulka hawtudana waxaa laga wadaa dhulka in laysku kireeyo oo tidhaahdo qaybtanna aniga dhulka anaa iskale inaad tidhaahdo qaybtanna aniga ii beer qaybtanna adigu beero ujuuradaadii aan ku siin lahaaye shaqadan aad ii beeraysa eed ka shaqaynaysa aan kugu siin lahaana waa inaad qaybtaa dhulka ka mida beerata litucrafa macnahaasaa laga wada waa xaaraam waan tegi doonaa insha allahu tacala yani markaad ruuxaad dhulka ay wada beeranaysaan ama waa inaad dhulkii isla beerataan oo wixii kasoo baxdaad ku heshiiyaan ama waa inaad lacag kaa kiraysato laakiin aad dhulka laftiisa isku kirayso lituxrasa taas waa waana utegi doonaa ayib marka xadiiskani wuxuu faa'iideeyey biyaha inaan la geli karin waana ujeedada loo keeno iyo masalada labaadoo qoodha neefka qoodha ah in la kireeyo loona kiraysto inuu abaahiyo ama uu fuulo xoolaha ayib midda biyaha ku saabsan alfaad badan oo kalea kusoo aroortay xadiidu abi hurayra fi saxiixi muslim ayaa ka mid oo nabigu yuri sal lay slam laa yumnacu fadlu lmaai liyumnaca bihi lkala biyaha baahidaada siyaadada ka ah dadka looma diido si daaqa aada ugu diido sababte si daaqa aada dadka uga reebto oon daaqa lagugula daaqin biyaha looma diifo garoo macnaheedu waxa weeye ceel baa wuxuu kuugu yaallaa ama barkad ama leanna biyahan unbay dadku cabbi lahaayeen haddii biyahan ay waayeenna inay daaqii kaaga tagaanoo biyo xoolahoodii u raadiyaan bay noqon soo maa kaanna biyahan aad diiddee sabab u noqday in daaqii laga guuro adigoo daaqii dadka u diidaya ka dhigan soma xadiiku macnahaas marka leey lafdi kaluu leeyahay oo nabigu yuri sal alay wasalam laa yubaacu fadlu lmaai liyubaaca bihi lkala biyaha siyaadada baahidaada ka a ah lama gado si daaqa loogu gato si daaqa aada ugu gadato isla xadiiska hore lamacaynay leeyihiin dadku markay biyaha kaa gadanayaan daaqan dartii si ay u daaqaan biyahan kaaga gadanayaan ka anna adoo daaqii ka gatoo kale ka dhiganta liannahu haddii aynan daaqani aynan u joogi lahayn waxba lagaama gateen soma biyahan aad gadaysaa keenaya inay dadku meesha joogaanoo daaqa cunaan daaqiyo biyihiiba adoo dadka ka gataad ka dhigantaha marka lafdigaasina macnahaasuu leeyahay ayb cadiistaasi kulli marka waxay diidaysaa in biyaha daaqa la iibiyo waxaan bilaa in biyaha la iibiyo ayay diidaya waxaa kaloo xoojinaya xadiidu jaabir xadiidka jaabir waxaa xoojinaya xadiiu abi srax oo lafdi nebigu ku yiri sal lay waslam odhanaya annaasu shurakaaun fii alaat dadku saddex arrimood way ka dhexaysaan way ka dhexeeyaan saddex arrimood dadku way wadaagaan way u sugan yihiin way ka dhexeeyaan maxay yihiin fi lmaa waalkala'i waalnaar waa biyaha iyo daaqa iyo dabka saddexdaasuba dadku waa ka dhexeeya axmed iyo abu daawuud baa soo saaray waa xadiis saxiix waa xadiis saxiix biyuhu marka waxay ka mid yihiin waxyaalaha ilaahay u abuuray in ay dadka ka dhaxeeyaan oo aan laga ganacsanin oo la iibsanin lianna lama milkiyo lama milkiyo yacni wax aad dadka ka heshan karta maaha ama ka reeban karto ayib masaladaasi marka khilaaf weyn baa ku jira xadiistaas iyo fahamkooda iyo fiqiga laga qaadan karo madaahib aada u kala fog bay culimadu ku tageen mid horta way isku waafaqsanya biyaha intaad adigu soo dhaansata weelkaaga ku jira kuwaasi inayna xadiisku ka hadlaynin way suma xusay kuwaa xadiisku kama hadlaayo kuwa adaa iskale sooma adaa iskale kuwaas ayib waxaa kaloo iyaduna isla ogolyihiin biyaha webiyaasha iyo badaha ayaguna kuma jiraanoo dee kuwaasi lamaba reeban karaba meeshaas iska qulqulahayaanoo cid walba kacag suwa loola jeeday leeyahay marka suwar baa soo gelaya taasay marka u kala culimada qaarkood waxay ku tageen biyaha weelashaada ku jira waxaan ahayn mana milkidid mana gadan karta wixii baahidaada ah waad isticmaali kartaa adaa dadka ka xiga oo waxaad uga xigtaa inaad intifaacsato wixii baahidaada ka siyaasan dadka inaad siiso waa qasab lacagna kama iisan karta ama ceel ka soo saar ama il durdura ha noqoto ama barkad ku xaree oo muxuu ahaay biyihii e, samada kolli intaad meel u dhigato ama war u dhigato ha kugu xaroodeen kulli waa isuma bele ama dhul aad adigu leedahay ku jireen ama dhul banaankaasoo ka dhexeeya ha ku jireen oo geli marba haddii baahidaada ay ka siyaasan yihiin weelna ayna kuugu jirin waxay leeyihiin ma gadan kartid mana milkidid laakiin haddii adiga milkigaa marka ay ku jiraan ood gacanta ku hayso in baahidaadu baahiyada kale ka mudan tahay intaa unbaad leedahay marka laysu yimaado adigaa baahidaada la hormarinaya baahidaada markaad beertaada iyo xoolahaaga iyo cabitaankaaga iyo adigu dhammaysato wixii kaa soo hadha dadku ka dhexeeya sidaasay marayaan culimo fara badan ayagoon kala qaadin oo cumuumka axaadiistaasoo xuskanaya waana sida uu rajaxayo imaamu maalik iyo axmed fii riwaaya ku tegey waxaa rajaxaya ibnuqayim iyo shawkani iyo keyrkood cumuumka axaadiistayna xuskaday cumuumka axaadiistay cuskadeen saas ma ildurdura muxuu ahaa ceel meeshay doonaan ayib kuwaasay geliyeen qaarkood way kala qaadeen oo waxay kala qaadeen biyaha meel milki aad u leedahay dhul aad leedahay ku jira iyo biyaha ku jira meelaha dadka ka dhexeeya nahyiga waxay ku xambaareen meelaha dadka ka dhexeeya biyaha ku jira laakiin biyaha meel aad adigu leedahay ku jira waxay yidhaahdeen nahyiga ma soo gelayo oo isagaa leh waana gadan karaan ba tafsiilka noocaasa daliil male tafsiilkaas daliil looma hayo cumuumka axaadiistu ma kala qaaday ayib qaarkood waxay deliishadeen xadiidkii cusmaan ibni cafaan oo markii nebigu magaalada madiine uu yimid ceel baa ku yaalay yahuud baa lahayd ma yahuudiga laha nebigu wuxuu yihi ceelka ayaa ka gada yahuudiga oo muslimiinta u gado janno yeesha cusmaan baa gaday sooma iyo dadka biyaha wuu ka gadan jiray marka waxay yidhi ceelkii waa lasoo galay oo nebiga amarkiisa lagu soo galay biyahana nebigu waa ogaayo waa la gadahay oo yahuudigu uu gadanayay maxaa loo reebi waaye haddii ceelashu dadku ay macnaa u sugan yihiinoo dadka ay firi u furanta waxaa lagaga jawaabay ceelka waa la gadi karaa waana la kala iibsan karaa laakiin biyihiisa inta baahidaada wixii ka siyaasan dadka kama xigta kow amaa yahuudi dadka biyaha ka gadanayay waxay ahayd markii ugu horreysa nebigu magaalada madiine uu yimid oo yahuudi ay dhulka haysatay iyadu ku xoog badnayd waxay haysteen uu nebigu u taqriiriyey kadib baa nebigu uu reebay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee markii ugu horreysay maba laga reebi karinba iyagaaba dhulka haysteen sooma oo biyaha iibinina maa la dhihi karaa iyagaaba dhulkaba haysta marka markaasay markay biyaha gadanayeen gadaal dana nebigu waa reebay salawatu rabbi wasalaamu caleyh ra'yigaasi waa ra'yiga min xaysu daliil marka ugu xoog badan oo marka waxaa la dhahayaa wixii weelashaada kuugu jira wixii kasoo haray hadhay haddaad ceelka adigu leedahay ama barkadda leedahay baahidaadu way ka mudan tahay dadka kale baahidooda laakiin wixii baahidaada ka siyaasan inaad gaddo ama ka ganacsato ama dadka ku cidhiidhido malihid wixii baahidaada siyaada ka ah ra'yigaasaa ugu xoog badan masalada aaraada laga qabo aad bayna u fara badan yihiin aaraada iyo madaahibta culimmadu ay mareen wabilahi tawfiiq sal lla waslam cala nabiyina muxamed wcala alihi saxbi waslm